bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi wman walaah ama bacd waa qasiidadii nuuniyatu albusti ama cunwaan اlxikam kolba kaa tidhaahdo xikamka iyo akhlaaqda iyo aadaabta ku saabsanayd waa darsigii toddobaad oo ka bilaabanaya beytka kafaa min alcayshi maa qad sadda min cawasin fafiihi lilxuri in xaqaqta gunyaanu wadulqanaacati raadin min maciishatihi wasaaxibu alxirsi in asraa faqadbaanu kafaa waxaa ku filan ama kaafiyey min alcayshi nolosha xaggeeda waxaa ka kaafiyey ama waxa lagu noolaado maa shay qad sadda awday ama daboolay min cawasin baahi xaggeed wixii baahi daboolay ayaa wax lagu noolaado kaaga filan waa fa fiihi kaa dhexdiisa waxaa ahaaday cayshkaas noloshaada un ku filan baahidaada daboolaya kaa dhexdiisa waxaa ku sugan qunyaanu kaaftoomid yaa lilxuri ugu sugnaatay ka xorta ah. in xaqaqta haddaad xaqiijiso haddaad arinta aada dhab ahaan u eegto waaye ama dhab ahaan aada u dabagashood baadha wadulqanaacati qanacsanaanta midka u saaxiibkiina raadin waa mid raalli ah min maciishatihi noloshiisa xaggeeda ayuu raalli ka yahay waa qanacsiya wa saaxibu alxirsi iimaan la-aanta midka u saaxiibka ana in aharaa hadduu xoolo bato oo xoolihiisiiyo hantidiisu siyaado faqadbaanu mid cadhaysan si kastoo uwax bato cadho iyo wuxuu kasii qaadi uun iimaan alcaysh waxaa laga wadaa bimacnaa maa yutaballaqu bihi min risqin wixii risqi ahoo aad dantaada ku gaadha ama aad xaajadaada ku fushataa caysh layidhaah sadiguna waa daboolidda cawaskana waxaa la yidhahdaa alxaajatu walfaqru waa waa baahida xurigana waa kaan soo sheegnay oo waa ruuxa wanaagsan alcaaqil alqaanic alcasiis ama alkariim kolba kaa tidhahdaba qunyaankana waxaa la yidhaahdaa alistiqnaa waa keeftoomid ama deeqtoomid waay asraana macnaheedu waxa weeye zaada maaluhu wakasura idaa kaana saaxiba sarwa hanti badan markuu yeesho waay ayb labadan bayd wuxuu kaga hadlayaa naadiimku raxmatullaahi calayhi dhowr arrimood midda koowaadi waxa weeye alkifaaya min alcaysh in ay tahay wixii baahidaada dabooli kara faqriga iyo baahida kaa saari kara aan kaana badnayn ruuxa caaqilkaana inuu intaa ku deeqtoomo adduunye kaga kaaftoomo inay u fiicanta taasi waxa weeye waa kafaafkii nebigeennu sal lla alay slm noloshiisu ay ahayd aadna uu ammaanay rasuulka sal alay wasalam alkafaaf kafaafku waxa weeye waa wax kugu filan oo aadamaha aad kaga kaaftoonto aan kugu badanin oo aan aakhiradaada kaa mashquulinin nolol taasaa u fiican xadiidkii nebigu waa kiyaha sal alay wasalam abudarda baa rasuul ka warinay sal alay wasalam rasuulku yidhi yaa ayuha annaas halumuu ilaa rabbikum wardadow rabbigiina xaggiisa u imaada kaalaya fainamaa qalla wakafaa khayru mima kasura waalhaa wixii yar oo ku kaafiyo kugu filan ayaa ka khayr badan wax badan oo ku mashquuliya xoolo badan iyo adduunyo badan ku mashquulisa oo aakhiradaadii iyo ujeeddadii lagu abuuray kaa mashquuliya dan badani kuma jirto in faqri iyo aada gaajo iyo rafaad gasho ood baahatana ayaduna ma fiicna oo gaajadu waa kii nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam fa innahu bisa dajiic wax gogol kula seexda gaaja u daran baahidu marruuxa marka qaarkood meel xun bay ku ridi marka in faqri iyo baahi ku heshana ma fiicna sida u fiican waxa weeye wax kugu filan oo kaa kaafiya khalqiga isla markaana aan ku mashquulinin oon kugu badanin xadiidkaasi axmed iyo abudawud ayalis iyo cabdi bn xumayd ibn xibaan iyo xaakim aa warin waan xadiid xasana waay waxaa la mida nabigeenna sala allahu caleyh waalih wasalam xadiidkii abi hurayra ducadii rasuulku waxay ahayd allaahuma ajcal risqa aala muxamadin kahaafaa ilaahow muxamed aalkiisa waa reerkiisa iyo dadkiisa risiqooda ilaah waxaad ka dhigtaa kafaaf yacni wax ku filan oon ka badnayn isagana waa xadiis saxiixa nasaa ibn xibaan iyo keyrkood soo saaray bal nebigu sal alla lyi wuxuu ku tilmaamayba liibaanta dhan saddex qodob xadiidka cabdillaahi bni camr bni caas fii saxiixi muslim wahayrihi nebigu wuxuu yhi sal alla qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqannacahu allah bima ataa ruuxii ilaahay islaannimo ku irsaaqo diinta u hagaajiyo arsaaqdiisana uu kafaaf ka dhigo wax ku filoon ka badnayn intaa ilaahay siiyeyna ku qanciyo iimaan ku qaba kaasi waa liibaanay buu rasulku sal lay saddexda qodob waa liibaantu in diinta lagu hagaajiyo oo addoon rabbigiisa yaqaano oo caabudo ku xidhan aad noqoto waa qodobka asaasiga qodobka labaadna adduunka wax kugu filanood aadamaha kaga kaaftoonto in ilaahay ku siiyo laakiin intaan ka badnayn intaa wixii ka badan imtixaankiisaa badan kadeedkiisaa badan fitnadiisa inaad ka baxdaa yar haddii ilaahay fitnadiisa kaa badbaadiyo waa dad yar dadka ka badbaado way fiican tahay laakiin inta ka badbaadaa qodobka xigana waxa weye intaa ilaahay ku siiye kafaafka ah inaad ku qanacsan tahay oo iimaan ku qabto haddaad intiiba uun ka hanqaltaagayso iimaan la kugu dhacdo waa qodobka soo socda markaas qodob waa qodobkaas qodobka labaadee uu kaga hadlay waxa weeye alqanaaca waridaa bima qasama allahu laka waa tii hadda u dambaysa waqanacahu allahu bima ataah in wixii ilaahay ku siiyey ee kafaafka ahaa aad ku qanacsan tahay ku qalbi qabowdahay qalbigaagu ku degan yahay raalli ku tahay ilaahay uga mahad celinayso taas wey qanaacadaas wey iyadana waa tii rasuulku tilmaamay sal ly wasalam xadiidkii buhaari muslim soo saareen min walaakina alghinaa hina annas hanti badni iyo xoolo badni ma aha taajirnimadu gacantaadu inay buuxdo ma aha laakiin taajirnimadu waa in qalbigaagu buuxo oo qalbigaagu qanaaca ku jirto qalbigaagu markuu taajir yahayoo qanacsan yahay oo raalli yahay wixii ilaahay siiye ku degan yahay taasaa taajirnimada dhabta ah amaa tan xoolaha ayada waxaa laga yaabaa inta bilyanis lagu siiyo haddana inuusan qalbigaaga ku degin waana say hadda u badan tahay ayb waa ka ugu ugu xoolo badan baaba ugu dhib badan ugu rafaad badan oo muxuu ahaaye silaca ka muuqda adyaabaysa marka taa wey macnaha in marka waxa weeye uu ruuxu uu qanaaco leeyahy oo qalbigiisu degan yahay haddii kaleeto wixii lagu siiyey wax kastoo uu noqdo kuma deeqayo saxiix muslim waxaa ku sugan min xadiidi caamir bni sacad caamir ibnu sacd ibn abi waqaas ah. walaalkii cumar caamir walaalkii cumar la dhihi jiray sacad baa dhalay labadaba sacad wiiluu dhalo cumar la dhihi jiray ayaa wuxuu aaday aabbihii sacad ibn abi waqaas sacad wuxuu ka mid ahaa raggii saxaabada ahaayee markay fitnadu dhacday oo saxaabadu isku dhaceen raggii ictisaalka sameeyoo labada dhinacba isaga dhex baxay oo magaalada xataa ka tegay oo xoolo raacasho iska galay duurkiisa iska galay buu fitanka ka cararay marka wiilkiisaa cumar baa u tegey isagoo adhi duurka ku raacanaya intuu adhi gatay magaaladii isaga baxay fitankeedii <clears throat> iyo dagaalkan iyo waxaan socdu isaga cararay xayn adhiyu duurka ku raacanaya wiilkiisaa u yimi magaaladan markaa wuu isagababaxay sacad markuu arkay wiilkiisii oo soo socda neef geed uu saaran yahay ayuu wuxuu yidhi acuudu billaahi min shari hada araakib acuudu billaahi min shari hada araakib kaas gaadiidka soo saaran sharkiisaan ilaahay magan magaxay ilaah wuxuu wata iga qabo waa wiilkiis inuusan wax fiican la soo soconin buu ogyahay buu ka yimi balaayadu ka socota markuu u yimid buu wuxuu ku yidhi yaa abati aradiita an takuuna acraabiyan fii hanamika waannaasu yatanaasacuuna fi lmulki bilmadiina aabbo ma waxaad raalli ku noqoto inaad ribaadiye uun adhi jira iska noqoto oo duurka ku adhi raacato raggii kula midka ahaana meeshan ay milkigii iyo boqortooyadii isku haystaan oo lagu hardamahay oo intaad eh, qaybtaada doonan lahayd airaac inaad ai jir iska noqoto maa raalli ku noqoto say ku dhei kartaa kaali hawsha wax ka raadso waa fadaraba sacdun sadra cumar sacd marka wiilkiibuu yuu laabta ka dharbaaxay markaasuu wuxuu ku yidhi uskut inii samictu rasuula اllahi sal lay waslam yaquul ina allaha caza wajalla yuxibu alcabda altaqiya alhaniya alkhafiya amus buu yidhi waxaad ku hadlayso wax lagu hadlamee rasuulkan maqlay buu idhi oo dhahaya alla wuxuu jecel yahay addoonka alla ka baqa baqdinta leh alkhaniya ee qalbigiisuna ku degan yahay wixii ilaahay u qoondeeyo u qorsheeyey alkhafiya ee haddana iska qarsoon ya muuqmuuqashada iyo ismuumuujinta iyo hallay arkay iyo kursi ku dagaalanka iyo adduunyada iyo waxaasi waa meesha laysu dhex fadhiyaba meeshaa waa meeshay fidnadu taalo sidaas daraaddeed inaad iska qarsoonaato oo kamanaas aad iska noqoto qaar ahaan markay fitanku taagan yihiin sidaasaa nebiga ka maqlay buu yuri sal alla marka soomaalit yacni wuxuu wuxuu isaga dhexbaxay kuraastan iyo adduunyadan iyo xoolahan iyo waxan la raadinayo wuxuuna u deliishaday yacni haninimada nafta iyo qalbigaagu inuu hani yahay baa waxaa kaa deeqa marka aniga waxaa kuma jiree ka kaasuu yidhi dhaaf sidaasuu maana waxaa isagana jira xadiid kale oo abu hurayra warinayo oo uu leeyahay rasuulka ka warinay sal lla alay wasalam waa xadiid aada u cajo badan waay nebi muuse alla wuxuu weydiiyey lix arimood buu weydiistay sa'ala muusa rabbahu an sitti khisaal lix arimood buu nebi muuse ilaahay weydiistay kaana yadunnu annahaa lahu khaalisa lixda arrimood wuxuu moodayay inay isaga gooni u tahay wasaabicatu lam yakun muusaa yuxibuhaa mid toddobaad baa meesha soo gashayoo muuse uusan jeclayn nebi muuse calayh salaam maxay nebi muuse rabbigii wuxuu weydiistay yaa rabbi ayu cibaadi ayu cibaadika atqaa addoommadaada yaa ugu cabsi badan ugu taqwo badan markaasaa wuxuu ku jawaabay alle alladii yadkuru walaa yansaa midka i xusa een i halmaamin yaa addoommadayda ugu cabsi badan su-aal kaluu weydiiyey wuxuu yidhi fa ayu cibaadika ahdaa addoommadaada kee ugu hanuun badan wuxuu yidhi alladii yatabicu alhudaa hanuunkan soo dejiyey rubka raaca waa kitaabkiiyo sunnada soo maa kaa raaca ugu hanuun badan su-aashii saddexaad buu weydiiyey muuse wuxuu yidhi fa ayu cibaadika axkam addoommadaada ka ugu xakiimsan kee waay markaasaa wuxuu yidhi aladii yaxkumu linnaasi maa yaxkumu linafsihi midka waxa naftiisa uu xukumayo dadka u xukuma oo naftiisa iyo nafta dadka isku mid ka dhiga aan naftiisa u eexanin cid kale inu dhexda iska badaayo su-aashii afraad buu idii wuxuu yidhi fa ayu cibaadika aclam addoommadaada yaa ugu cilmi badan markaasaa wuxuu yidhi alla ku jawaabay caalimun laa yashbacu min alcilmi nin cilmi lahoo aqoon leh haddana cilmiga aan ka dhergin cilmi siyaasi un ku jiro waqul rabbi zidnii cilman mar walba waxbuu sii raadinaya yajmacu cilma annaasi ilaa cilmihi wixii uu yaqaanay kuma kaaftoomahaye wixii kale dadku yaqaaneenna wuu ku darsanayaa oo waa raadsanaya su-aashii shanaad soo maah fa ayu cibaadika acazu buu ku yidhi addoommadaada ayaa ugu cizi iyo sharaf badan ama ugu xoog badan kolbakaad dhahdaba alla wuxuu ku jawaabay alladii idaa qadara hafara addoonka markuu awood yeesho awooddiisa dadka aan ku taagsanine iska dhaafa isagoo awood leh oo aar goosan kara ayaa la xumeeyey ama lagu xadgudbay isagoo kari kara inuu aar goostu iska cafi kaasaa addoommadayda ugu sharaf badan ama ugu awood badan wuxuu muuse weydiiyeyoo su-aasha lixaad ah fa ayu cibaadika aqnaa meeshaan u soconna kan waay addoommadaada ayaa ugu taajirsan markaasaa allah wuxuu yidhi alladii yardaa bimaa yu'taa midka raalliga ku ahe eh ku qanacsan waxa la siiyey kaasaa addoommadayda ugu taajirsan su-aashii u dambeysay oo uusan muuse jeclaanin dhawaata marka maxay tahay fa ayu cibaadika afqar buu ku yidhi addoommadaada yaa adoommadad addoommadaada yaa ugu faqiirsan markaasaa alla wuxuu ku jawaabay saaxibun manquus waxaa wadaa waa ruux mar walba wax ka dhiman yihiin wixii ilaahay siiyeyna waa saluugahaya mar walbana waxbaa ka dhimanoo uu sii raadinaya soo maa kaas waxa weeye waa saaxibun manquus waa midii uu yidhi nabigu sal alay slm waa midda toddobaad oo muuse ma jeclaan muusan jeclaysa marka soo cilmi badan ma ah arrintaasi marka waxay tilmaamaysaa muxuu ahaay noloshan adduunyadu waa qanaaco waaye ruux hadduu qanaaco waayo iimaankaa ka tegaya ayb waa qodobka xigowe marka laysa alhinaa can dahrin laysa alqinaa can dahr inama alghina hina nafsi waida araada allahu bicabdihi khayra jacala hinaahu fii nafsihi wa tuqaahu qalbihi waida araada allahu bicabdihi shara jacala faqrahu bayna caynayhi baa isaguna xadiid yani waxa weye ilahay hadduu khayr kula rabo qalbigaaguu deganaashay ee xasilooni geliyaa wey macnaha ayib waa hore dhammaystirkiisa waay marka hina nafsi kaas waay qanaacada waay qodobka saddexaad waa qodobka cagsigiisa saddex qodob buu labadaa bayd ku sheegay qodobka saddexaad waxa weeye ruuxa xirsiga badan ee dadaalka badan ee adduunyada ku kalax taga raadinteeda ee soomaalidu u taqaano iimaan la ha hebel wuu iimaan la-yah ku dhahaan bimacnaa waxa weye waa waa saaxibu alxirsi waljasac ah, waa ruuxa adduunyada iska daba rida oo si muxuu ahaay deganaansha la'aan iyo eh, muxuu ahaay eh, kaadsiyo la'aana adduunyada uga daba taga kaasaa la dhaha xariiska wax kasta oo la siiyo kaasi ma qancayo marba hadday adduunya ku qaadato wax kastoo lagu siiyo kuma deeqayaan ayib bal mar kastoo uu wax helo waa cadhaysan yahay mar kastoo wax u kordhaan meeshii la rabay inuu raalli noqdo qanxo wuxuu ka sii qaadayaa uun xirsi iyo sii raadin iyo cadho iyo ciil buu sii qaadaya leanna waxbaa ka sii hormuuqda ayib xirsigaasi marka waxa weeyaan waa shiddat اlkadxi wاlsraafi fi اطalab waa in aad dadaalka nafta isaga qaado oo aad ku xadgudubta raadinta adduunyada midaasi marka diintaada iyo muruucadaada way baabi'inaysaa kaasi marka waxa weeyaan xirsigaasi waa si ahaanteeda waa wax ilaahay ku abuuray bini aadamka saan horeyba u sheegnay abu xaatim ibnu xibbaan siduu leeyahay waa wax ilaahay basharka ku abuuray inay adduunyada raadiyaan inay raadiyaan adduunyada in lagu abuurana xikmad baa ku jirto xikmaddaasi waxa weeye inay adduunka camiraan haddii lagu abuuri lahayn adduunka mayna camireen laakiin markay caayan xirsigu waxa weeye waa markuu xaddhaaf yahay alifraad waay adduunyada in la raadiyo oo la kasbado oo la tijaaraysto oo la xamaasho ma cayna laakiin waxaa caayan markaad xadda dhaafiso oy kula tagto ya somalida waxay yidhahdeen nin hunguri kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday soo ma nin hunguri kaa qaaday rajo marba hadduu bahashaa ka daba dhaco nin rajala maaha ibn khadaab radi allahu tacaala canhu wa nin baa u yimid xadiidka cabdullahi bni cabaas baa warinaya cumar buu u yimid waxbuu weydiisanaya cumar markaasuu ninkii fiiriyay mar madaxuu ka fiiriyaa korbuu ka fiiriyaa marna luguhu ka fiiriyaa hal yaraa calayhi min albu'si shay-an wuxuu fiirinayaa bal ninkani in wax rafaada ka muuqdo nin wax weydiisanayoo ku hayo dowrsanay wuu fiiriyey ninkani maxdhiba miyaa ka muuqdo cumar markaasuu su-aal weydiiye wuxuu yidhi hal laka maalun war xooloma leedahay buu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi haa qoymisaad leedahay arbacuuna min alibil buu afartan neefoo geelaa leedahay markaasaa wuxuu yidhi ibnu cabaas oo la joogay baa wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluh low kaana libni aadama waadiyaani min dahabin labtaqa haalia walaa yamla'u jawfa bni aadam ila turaab wayatuubu allahu calaa manta ilaahay run buu sheegay rasuulkiisana run buu sheegay ibni aadamka haddii laba tog oo dahaba la siiyo mid saddexaad buu raadin calooshiisa iyo gudihiisana waxaan caro ahayn maba buuxisaba maba dhergaba adduunyadao dhan haddii hal laysugu geeyo mid ka mid a ah, ma deeqayso marka wuxuu ka dhigay inay aayad qur-aanna tahay cumar markaas wuxuu ku yidhi maa haada war waxaan aad akhriyaysa qur-aan dhigaysa muxuu yahay low kaana libni aadama waadiyaani min dahabin ilaahay baa run sheegay buu leey marka aayad buu cumar wuxuu yidhi war maxaad waxaad akhriyaysa markaasuu ibnu cabaas wuxuu yidhi ubay ibnu kacab baasaa iigu akriyey oo qur-aan iigu akriyay warbalneken bui waxaad sheegaysa waaba la yaabe way israaceen ubay buu u war ubay oo aayadan maxay ahayd markaasaa ubay wuxuu yidhi haakadaa aqra'aniiha rasuulu lahi sal alla alay wasalam rasuulkaasaa iigu akhriyey buui wuxuu yidhi oo hadda ma sidaasaan u sugaa haa buuhi saa u ku qaado marka waxay noqona haddii sidaas sax noqoto qur la nasakhay bay noqon marka markii hore qur-aan ilaan qur-aan waxaa jira intuu soo degay kadibna la nasakhay soo ma jiro saas way macnaha xadiid ahaan buu u sugan yahay xadiidkaasi marka cadad min asaxaaba ka sugan isagoo xadiida marka bimacnaa waxa weeye afartan geelaad leedahay oo wakhtigaa joogay waana dawarsanahay waxisiiyaan leeh ya war iimaanka beela dad ka fadhiiso wa waxaa la mida ah qisada cajiibkaee qur-aanku sheegay fii suurati saad waa ka ku sheegay nebiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam laba nin oo ishaystaa usoo galoo si kadaa ugu soo gale isagoo mixraabkiisa ku jira wahal aataaka naba'u lkhasmi id tasawaruu lmixraab id dakhaluu calaa daawuuda fafazica minhum qaluu laa takhaf khasmaani baqa bacduna calaa bacdin faxkum baynana bilxaqi walaa tushtit wahdinaa ilaa sawaa'i siraad dacwadii waata marka ina haada akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacja waliya nacjatun waaxida faqaala akfilniiha wacazanii fi lkhitaab qaala laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaajihi ilaa akhiri alaayaat qisada marka lasoo gaabiyo waxa weye nebi daawuud aleyh wacalaa nabiyina salaatu wasalaam mixraabku waa meel uu cibaada u geli jiray waay isagoo meeshii ku jiro ku cibaadaysanayay ayaa laba nin baa usoo galay si kada ah nebi daawud waa argagaxaywar maxayd nimankan maxay wataan markaasaa waxay ku yidhaahdeen habaqin waxba isdeji ah, dhib ma wadno laba ninoo ishaystaanu nahay waa isku xadgudubnay waxaan rabnaa inaadna kala saarto xaq nagu kala saarto xaqana aadan ka fogaanin oodan gara marin iyo cadaaladda jidka toosanna nagu hanuuni hay bal soo daaya dacwadiinna ninkii dacwada qabi dacwadu furo wuxuu yidhi ninkani walaalkay ah sagaal iyo sagaashan neef buu leeyahay oo ida ah sagaal iyo sagaashan sabeenood buu leeyahay anigana hal baan halkii baa iigu jiray buu leeyahay halkii iigu jirtay ayuu yidhi isi hadalkiina waa igaga adkaado waa iga aftahansanaaday hal neef sagaal iyo sagaashan buu leeyahy kanna hal sabeen buu leeyahy sabeyntiisii bay ka maaransiin weyey oo uu yidhi war iyo sagaalka xaggay jiraane tanna iigu soo dar binaadamka damciisa fiiri kii halka sabeen lahaa sabeyntiisiibuu yuu hunguriyeynahaya sagaal iyo sagaashankiisina xag ku marsaday weligaa damac ka badan miyaad aragta biniaadamka damaciisa wakaa marka xuduud ma milyaneerka miskiinka miisku meesha u yaalle ee muxuu ahaaye shilinshilinka urursanahay wuxuu jeclaan lahaa shilinkiisana inuu ugu daro balaayiintiisiina agga u taal marka dabeecaddaasi oo muxuu ahaaye oo xirsiga ah iyo jashacaas waa wax nagu abuuran laakiin waxay u baahan tahay in nafta laga tarbiyeeyo oo lala jihaado oo ruuxu nafta ka celiyo haddaad noqoto un sidii arintii hadda nebi muuse su-aashiisa ku imaanaysay fa ayu cibaadika afqar afqaru maxuu ku jawaabay saaxibun manquus soo ma ah, waa kaasoo kale waay wixii la siiyeyna waa yasayaa oo wuu saluugahayaa wax siyaadaana wuu sii raadinaya saas wey marka marka waxay miaal ugu soo qaataan sidoo kale nebiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxay yidhahdaan macsiyadu saddex baa asal u ah alkibru walxirsu walxasad bay dhahaan kibirka iyo iimaan la-aantii adduunyada muxuuha laga daba dhaco iyo xasadka saddexdaasaa macaasida asal ah saddexduba horay u dhaceen dunuubtii ugu horraysay dhacday ahaayeen waxay leeyihiin faqad dahara min ibliisa yani kibrigu kibirku ibliis buu ka muuqday markuu rabbigii amray inuu sujuudo fastakbara xataa saara malcuunan sujuuddii aadam sujuud laydhi buu iska weynaysiiyey ilaa uu lacnadi ku dhacday xirsigana aabbaheen aadam baa ku dhacay ya isagiiyo xaaskiibaa waxaa layidhi jannada gala geedaha jannada ku yaallana fasax baa u tihiine meeshaa doontaan ka cuna laakiin halkaa geedkaa iska ilaaliya hal geed a muxuu jannada ka dhan ya weliba looma qarinina waxaa la yidhi ninkaas ibliisana cadow buu kuu yahay iska jir halkaa geedkana iska ilaali bal ka warran aabbaheen aadam halkii geedka hadii ah haddii geedka ah hadduu dayn waayo ka warran waxay leeyihiin marka midaal waxay ugu soo qaataan xirsiga xasadkana waxay leeyihiin dembigii ugu horreeye dhulka ka dhacay buu ahaayo labadii wiile aadam dhalay qabiil iyo haabiil bay dhahaan laakiin labadaa magac qasaska reer bani israa'iil unbay ku sugan yihiine qur iyo sunno labada magac sheegtay ma jirto qur wuxuu ka cabiray ibnay aadam soo ibnay aadam laakiin in qaabiil iyo haabiil kala dhihi jiray kutubta reer bani israiil unbay ku taallaa inay sax tahay waa suurtagal inay khalad tahayna waa suurtagal marka way is dileen soo walaalkii dilay inuu dilo maxaa keenay maxaa ku xambaaray xasad soo marka waa kibirkoo ibliisa ah, xirsigoo aadama labadii aadam dhalay oo oo maxay ah oo xasada waa dunuubta culculusoo dadka hadday galaan fasaadinay almuhim warka murtidiisu waxa weeyaan iska ilaali xirsigaas qanacsanaanta ku dadaal wixii ilaahay ku siiye raalli ku noqo tabaaraka watacaala muxuu ahaayey ha muxuu ahaayey yayna kullu goyn kafaa waxaa kaafiyey min alcayshi wax lagu noolaada xaggiisa waxaa ka kaafiyey maa shay qad sadda awday min cawasin baahi awday baahida daboolay fa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugnaaday kaa lilxuri ruuxa xortaa ugu sugnaaday qunyaanun kaaftoomid in xaqaqta haddii aada xaqiijisado arrinta dhab ahaan aada u baadhowaad wadulqanaacati qanacsanaanta midka u saaxiibkiina raadin waa mid raadi ah min maciishatihi noloshiisa xaggeeduu raalli ka yahay yacni raalli buu ku yahay waay min ay bimaciishatihi noloshiisa raalli buu ku yahay wixii ilaahay siiyey buu ku qanacsan yahay wa saaxiibulxirsi iimaan la-aanta midka u saaxiibkuna in asraa hadduu xoolo bato faqadbaanu mid cadhaysan waay xoolihiisu markay bataan ilaan wax ka badan buu sii raadinayaa ma dhergahaye mar walba waaba xanaaqsan yahay qaaraan yar haddii loogu tago wowba kala kula dagaalamiba war maxaad u dagaalamay u xanaaqsantaha balaayada ku haysata maxay tahy waa nin wixiisa ilaahay tusi waaye waay ayib xasbu lfataa caqluhu khillan yucaashiruhu ida taxaamaahu ikhwaanu wakhillaanu xasbulfataa igaarka waxa dhallinyarada baa la dhahaa waxaa ku filan oo kaafigiisaoo ku filan caqluhu caqligiisaa ku filan khillan saaxiibnimo yucaashiruhu oo la saaxiiba idaa goortii taxaamaahu ay fogeeyaan ikhwaanun walaalo iyo wakhillaanun saaxiibo ruuxa fataa buu ka cabiray laakiin cid walbaa soo gelaysa ruuxa caqligiisaa saaxiib ugu filan la saaxiibo oo la noolaada ugu filan haddii ay gooyaan oo fogeeyaan dadkii saaxiibadii ahaa iyo walaalihii markay gooyaan bimacnaa waxa weeye haddii aad caqli leedahay oo ilaahay caqli waafiya ku siiyo saaxiibbo ku gooyey iyo qaraabo ku goysay iyo walaalo ku gooyey caqligaaga kaaga filan mar haddaad caqli leedahay caqligaaga ayaa saaxiibka ugu filan way macnaa ayb taxamaahu bimacnaa waxa wey taxaashaahu wajaanabahu almucaasharana waxaa laga wadaa bimacnaa almusaaxaba labada bayn macnahooduna waxa weeye sidaa aan tilmaannay caqligaagu wuxuu kuu geli karaa booskii walaalaha iyo saaxiibadu kuu gelaya haddii ilahay caqli ku siiye wey manaa ayb caqligu waa xubnaha bini aadamka ilaahay siiyey kuwa ugu qaalisan buu ka mid yahay muran waxaa jira culimmada dhex yaallo caqliga iyo qalbigu ma isku mid baa mise way kala duwan yihin qaar waxay leeyihiin waa isku mid waana sida ay muxaqiqiin badan rajaxayaan qaarna waxay le maya caqligu maskaxduu ku jiraa qalbiguna laabtuu ku jiraa laakiin xidhiidh toosaa ka dhexeeya ma laba xubnoodba ma hal xubinbaa say u wada xidhiidhaan waa muran culimada dhexdooda ayb laakiin waxaa laisku waafaqsan yahay caqligu inuu yahay xubnaha ugu qaalisane ilaahay uu aadamaha siiyey noolo fara badan oo kamida mida makhluuqaadkiisana ilaahay kaga fadilay marka caqligaasi ma ku sinna aadamaha laftiisa oo ilaahay waa u kala siyaadiyaa laakiin asas ahaan waa xubinka ay ku xidhan tahay takaaliiftu ku xidhan tahay haddiiba xubinkaasi shaqadiisii la waayo oo caqligaasi uu ruuxu wax ku fahmaye wax ku dareemaya meesha ka baxo qalinba ma saarraba waa sida yani wuxuu noqonayaa yani noolaha kale iyo muxuu ahaay dadka waalan iyo caruurta yarka iyo dadka ahbalka muu doqonkii aan caqliga lahayn iyo waata keentay marka shareecadu inay ku darto caqliga inay ku darto daruuraadka shanta ah shanta laga maarmaanka ee shareecadu ilaalisay sida adag loo ilaaliya buu caqligu ku jira oo waxay ka mid tahay waa ka yidhi maandooriyaha caqliga iyo maanka dooriya waa ka shareecadu ka ratibtay ku dartay in la xado ruuxa la garaaco soo maarate xuduudda ka mid ah, waxyaalaha la ilaaliyay maalka caqliga nafta aadamaha diinta ee cirdiga ama nasliga waa shanta daruuraat lkhamsa la yidhahda marka caqligu waa munis waa ruuxa waxa weheliya abu xaatim ibn xibbaan baa wuxuu leeyahay alcaqlu bihi yakunu اlxadu wayu'nisu اlqurba ruuxu markuu qariib yahay oo ehelkiisa iyo saaxiibadii iyo ka dhexbaxsan yahay waxa weheliya waa caqligiisa waxaa kale uu wa afdalu mawaahib illaahi licibaadihi alcaqlu ilaahay wuxuu addoommada u hibeeyo waxaa ugu qiimo badan oo xubnaha weeye caqliga ugu qiimo badan oo ugu fiican markaasuu wuxuu keenay abyaad oo uu leeyahay eh, muxuu ahaay eh, nin baan ka maqlay buu leeyahay waafdalu qasmi illaahi lilmari caqluhu falaysa min alkhayraati shayun yuqaaribuhu ida akmala alraxmaanu lilmari caqlahu faqad kamulat akhlaaquhu wama'aaribuhu yaciishu lfataa fi nnaasi bilcaqli inahu cala alcaqli yajri cilmuhu watajaaribuhu yaziidu lfataa fi nnaasi jawdata caqlihi wain kaana maxduuran calayhi makaasibuhu marka waxa weeye caqligu waa shayga bini aadamka ku filan waay cabdullaahi bnu mubaarak imaamkii jaliilka ahaa oo khisaalulkhayr oo dhan ay ku ururtay sheegaan mujaahid ahaa deeqsi ahaa ee muxuu ahay caalim ahaa muxadid ahaa faqiih ahaa cabdullahi bnu mubaarak cabdullaahi bnu mubaarak ayaa waxaa la weydiiyey maa khayru maa acطaa alinsaanu ma ucطiya alinsaan wax insaanka la siiyo maxaa u fiican markaasaa wuxuu idhi khariisatu caqlin caqli dabiici oo ilaahay ku abuuro waxaa lagu yidhi fain lam yakun lahu hadduusan caqli lahayn markaasaa wuxuu ihi xusn xusnu adab hadduu caqligiis wax ka dhiman inuu aadaab wanaagsan leeyahay waxaa la yidhi fain lam yakun haddii aadaabtuna ka hadlowdana caqligiina yarya wuxuu yidhi ahun shafiiqun yastashiiruhu walaal u dhimrinaya oo uu la tashado markaa od mar haddii kugu filaan waayo waa inaad walaalkaa ku tiirsato soo oo caqliga walaalkaa aad wax ka raadiso walaalkii oo markaa la taliya waxaa la yidhi fain lam yakun haddii kaana la waayo markaasaa wuxuu ihi samtun dawiil aamus dheer markaa haddii caqligaaguna dhiman wax kula taliyana aadan haysanin oo ku qabta markaasi aamus soo maa leanna hadda haddii xataa caqligaagu naaqisiyo dadka u aamusto aamuskaasaabad ku nabadgeliba waxaa la leeyahay kan hor halis baa ka soo socota waa lagaa warwareegi laakiin adoo doqona haddaad hadasho ya markaaba waa lagugu qosli soo marka samtun dawiil aamus dheer waxaa la yidhi fain lam yakun hadduu aamuskii waayana markaasaa wuxuu ihi mowtulcaajil de markaa iska dhinto ya marka inuu noolaado maahee aakharaha aadu yidhi kaa isaga marka caqligu waa shay muhim ah haddii ilahay caqli ku siiyo muxuu ahay khaas ahaan caqli raajix haddii ilaahay ku siiyo waxbad kastuu kaaga filaya waa aan soo sheegnayoo caqligu waa laba nooc matbuuc iyo masmuuc soo ah? matbuuc mid ilaahay kugu abuuray iyo masmuuc mid la maqlo oo aad ka faa'iidaysatood adugu aad kasbato oo aad ku kasbato cilmiga aad baranayso iyo tajaaribtii waaye aragnimada labadaasi ma kala maarmaan waxay leeyihiin midka matbuucuna waa dhulkii oo kale midka masmuuc ahe muktasabka ana waa biyihii iyo badarkii dhulka la gelinaya waa haddii dhulkii la helo la beeri lahaa keligii kuma anfacayo soo waa in biyihii aad hesho haddana aad hesho abuurkii hesho soo maaha haddaan la isla helin waxba ma soo baxayaan markaasuu wuxuu keenay beytkii hadda ka soo marnay ee moxamed ibnu isxaaq ibn xabiin alwaasiti ra'aytu alcaqla nawcayni famatbuucun wamasmuucu walaa yanfacu almasmuucu ida lam yakun matbuucu kama laa tanfacu shamsu wudu wadow lcayni mamnuucu ah, wadow lcayni mamnuucu waa kaan soo marnay marka waxa caqligaaga kobcinaya ku dadaal waxyaalaha caqliga kobciya waxaa ka mid a ah aqoonta inaad aqoon raadiso eh, muxuu ahay aad aada wax rido eh, wax baadho eh, inaad muxuu ahay taariikhda akhrido waataan soo marnay tajaaribta iyo waaye aragnimada iyo waqtiga inuu ruuxu noolaado muxuu ahay aayaadka ilaahay kowniga inuu ruuxu aada ugu fiirsado aayaadka rabbi soo dejiya tansiiliga qur-aanka inuu aad u dhuuxo tadaburo ruuxa caqligiisa waxyaalo badan baa kobciya oo aadamaha kale la midka uu kaga caqli bataa marka wixii caqligaaga kobcinaya ku dadaal wax caqligaaga dhibaato u geysanayana ka fogee xasbulfataa igaarka kufillaantiisu waxa weeye caqluhu caqligiisa waa khillan saaxiib oo yucaashiruhu la saaxiiba la socdo la mucaamalooda idaa goortii taxaamaahu ay ka fogaadaan oo fogeeyaan ay fogeeyaan ikhwaanun walaalo iyo wakhilaanun iyo saaxiibo markaas caqligiisaa ku filan caqligaagii haddaad isla hesho iyo kitaabkaaga haddaad isla hesho saaxiibadu wax badan kaalama maqna humaa radiica libaanin xikmatun wa tuqan wasaakinaa watanin maalun wa tuqyaanu humaa labadoodu humaa labada ridaacaa libaanin hal caano kuwa wada nuugay waay kuwe waay xikmatun xikmad iyo watuqan alla ka hal naas iyo hal caanay wada nuugeen wa watanin watan labada wada deganna maalun xoolo waye iyo wa tuqyaanun xadgudub wuxuu doona inu ku yidhaahdo yaani allibaanka wax weeyaan waa labanulmara ah yani haweenayda bini aadamka caanahooda waxaa la yidhahdaa lubaanna waa la dhahaa libaanna waa la yidhahdaa iyadan baana loo isticmaala sida qaalibka ah ayib xikmaddana waxaa la yidhaahdaa alxikma asalkeedu waxaa la yidhaahdaa wadcu shay fii mowdicihi shay walba meesha uu leeyahay in la dhigo xikmadda taasaa la yidhahdaa alisaabana waa la yidhahdaa alitqaanna waa la yidhahdaa shayga inaad sugto waxaa kaloo la yidhaahdaa inaad shayga aad sida saxda asiibto aada hesho oodan la garmarin waxyaalahaasoo dhan bay xikmaddu mar cilmigay ku timaadaa iyo fiqiga macaani badan bay leedahay naadimku marka labada beytka labadiisa shari shadriga hore wuxuu kaga hadlayaa xikmadda iyo alla kacabsigu waa walaalo haddii uu ruuxa alla kacabsi leeyahay xikmaddiina wuu leeyahay xikmaddii hadduu leeyana alla ka cabsi waa leeyahy labadaasi hal hal caanay wada nuugeen waa walaalo wey macnaha labana waa shadriga dambe iyaguna waa walaalo waa mutalaasimeyno way islaazimaan oo maxay yihiin xoolo iyo xadgudub xoolo iyo xadgudubna waa isleeyihin waa shadriga labaad buu kaga hadlaya waa kaan soo marnay caqliga tuqa iyo alla kacabsigu alla kacabsigu wax weeyaan waa sharciga ilahay la raaco soo maa sharciga ilaahay la raacana waa ka ruuxa sawaabka iyo toosnida iyo khalad la ama yarida ku toosinaya waa marka sharcigii oo ruuxu garanayo aqoonteedii uu leeyahy ku dhaqmayo xikmaddii buu helaya haddii ruuxa aqoonti shareecadii ku dhaqankeedii uusan haynin xikmaddii markaa waa ka maqantay marka xikmadda iyo alla kacabsigu isleeyihiin way macnaha ayb Eh, alimaam abubakr mxuu ahay eh, alkilaabadi eh, kitaabkiisa baxrulfawaaidka wuxuu leeyahay alxikmatu alisaabatu bilqowli waitqaanu lcamal waay xikmadda waxaa la yidhaahdaa hadalkaaguna inaad uu sax yahay camal markaad qabanaysana inaad sugto sidii saxda aad adu qabato ayaa la yidhahdaa waxaa kaloo yidhahdaa alxikmatu ixkaamu lumuur arrimaha inaad sugto oo yani waa kii xadiisku nabiga sal lla alay wasalam Eh, hadduu hawl qabanayo inuu sugu jeclaan jiray marka waxaad qabanayso inaad sugto oo aad ka ilaaliso aafada eh, xikmadda waxaa soo gelaya inaad naftaada ka xakamayso wixii xun asalkeeduna halkaasay ka timid baa leeyahy waxaa xikmad loogu magacaabay waxaa laga keenay eh, xikmadda waxaa la yidhaahdaa waa lijaamka ama ama muxuu ahaay baalkan la yidhaahdo faraska iyo dameerka iyo xakamaha xakamaha lagu qabtaa la marka xakamaha waxaa loogu magacaabay lianna xikmadu ruuxii hawadiisi iyo naftiisii bay qabanaysaa oy ka celinaysaa wixii xumaa saas way marka halkaa waxaa soo gelaya cilmigii baa lagu itlaaqi fiqigii baa lagu itlaaqi ee muxuu ahay kaasooni baa lagu itlaaqi xumaantii oo laga tagaa lagu itlaaqi ruuxa hawadiisa inuu khilaafaa lagu itlaaqi waxaani badan bay marka yeelanaysaa macnaha waa kii imaam mujaahid ibnu jabri markuu fasiraya waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira wuxuu yidhi alxikmatu sawaab alxikmatu asawaab xilmigu xikmaddu waxa weeye waa inaad sawaabkiiyo sida saxdaa hesho hadalkaaga iyo ficilkaagaba ayb abu dardaana waxaa laga waryayaa inuu yidhi ra'su lxikmati makhaafat ullah xikmo waxaa madax u ah oo asaasba u ah ilaahay cabsidiisa waatii wey macnaha waa kan soo marnay su-aalihii nebi muuse uu rabbigii weydiinayey fa ayu cibaadika axkamu waa kan soo marray soo maa muxuu yidhi alladii yaxkumu linnaasi eh, maa yaxkumu linafsihi xakiim waay lanna waa cadaalad waa tii nebigu lahaa sal alay wasalam akhiru zamaanka markuu fitankii ka warramay xadiis saxiix muslimka ee eh, fitanka dhici doona iyo isbedelka iyo zamanka fasaadi doona iyo fitanka sida yani e, habeenka mugdigiisu daba yaal markuu nebigu ka hadlay sal alay wasalam e, waa kii lahaa haddaad janno rabto cadaabna in lagaa badbaadiye aad rabto dadka waxaad ula dhaqantaa ama ula timaada waxa aad jeceshahay inay kuula yimaadaan u xukun waxaad naftaada u si waxaad naftaada la jeceshay kada waxaadan naftaada la rabin markay dadka naftoodiiyo taadu ay isugu mid noqdaanoo taada saad u ilaalinayso aad u ilaaliso markaasaad xakiim tahay xikmaddu taas iyadana waa ka mid macnaha marka eh, macnaha wey macnaha marka uu leeyahay way isku xidhan yihiin amaa qodobka labaad oo maalka iyo duqyaanku inay isku xidhan yihiin ah ibni aadanka waa u tegi doonaa beydan buu soo wadaaye ibni aadanku sidiisaba markuu awood yeesho ama dhaqaale yeesho ama kursi yeesho oo jago helo ama xoog helo waxaa dheer duqyaan iyo xadgudub baa u dheer ina alinsaana layaqaa an ra'aahu istaqnaa ibni aadamku wuu qooqaa muxuu u qooqaa an ra'aahu istaqnaa inuu isu arkay inuu deeqtoomay markuu faqiir yahay oo miskiin yahay oo tabar yar yahay oo yacni waxa weeyaan waa tawaaducaya laakiin markuu xogaa helo isagoo meelaha taagtaagnaan jiri markuu ogaa kursi fuulo kiiba mabaahaba kii miskiinkaah meelaha shaha ka cabi jiri mabaahaba nooc kalu kusoo baxa somaali markuu waxoogaa xoolaa helo miskiinkii meeshan safka hore inu weli tukan jiray maaha ha ugu talgelin haddaad saaxiib la meeshan aad saaxiib kula ahaydna hadda saaxiibi lama tihin marka wax kaloo kusoo baxaya an ra'aahu istanaa waxaa iswada socda marka yani e, e, e, dulmiga iyo waxaa wada socda maalka sida haalibka ah waxaa sidoo kaleeta ah jagada iyo kursiga leanna labaduba bini aadamka way sarqaamiyaan ruuxu markuu ku jiro yani ruux sarqaansanoo kale oo wax khamro cabay oo kale weeye ma is oga marka markuu kursiga ka soo dhaco oo dadka dhex yimaado ayuu garanay markaa inuusan qaansanaa laakiin intuu kursiga ku fadhiyo waa wax kale intuu xoolaha uu cunayo daaqay waa wax kale markay xoolihii dhaafaan markaasuu dadka dhex yimaado masaakiinta dhex yimaado kuwii baahnaa ushaah lacab markaasuu miyirsanayaa inta ka horraysa ma miyir qabo marka taa wey miduu marka tilmaamayo maalka iyo duqyaanku way isleeyihin sida haalibkaa sidaas waa dad xooluhu ay ilaahay amarkii tawaaduc iyo hoosudhigid iyo ama aynan dhaqankiisa waxba ka bedelin waa jiraan laakiin haalibkaa laga hadlaya siday u badan tahay manaa marka hawshaa iska ilaali wey manaa alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu allahu lmulka nebiyulaahi ibraahim buu la doodaya doodana waxaa keenay inuu ilaahay boqortooyada siiyey boqor baa laga dhigo kursi baa la siiyey markaasaa waxaa laga doodahayaa ilaahay jiritaankiisu oo dood maxaa keena ilahay baa kursiiyey xoolaa la siiyey isagoo miskiina inta la koriyoo la barbaariyayo yaa haddana kursi la saaray allihii intaasoo dhan u galaybuu marka dood ka qaba rabbiya aladii yuxyi wayumiit ibraahim rabbigay waa midka wax dile wax nooleey qaala ana uxyi wa umiit oo anigu lafteyda hadda waxna waa noolayn kara waxna waa dili karaa markaasay martay ilaa wuxuu meelu ka maro waaye waxay dhahaan halkaasoo kale markuu marah naf buu intuu soo qabtay oo uu damcay inuu dilo ayuu haddana iska sii daayay markaasuu yidhi tan way dhiman lahayde laakiin anaa nooleeyey dadka mogtay dadweynaha qaar waxaa jira fastakhafa qowmahu faadaacuuh innahum kaanuu qowman faasiqiin madaxdu sidoodaba iyo dadka bulshooyinka hogaamiya bulshooyinka waxay ku sameeyeen nooc oo maskaxdooda inay khafiifsadaan ay ula dhaqmaan sidii dadaan waxba garan iyaguna iska dabayacaan war waxba maada noolaynin ruux intaad soo qabatay noolaa unbaad haddana sii daysay maxaad noolaysay maxaase dishay lama dheh waata uu keentay marka nebillaahi ibraahim inuu ka gudbo oo yidhaahdo rabbigay waa midka qoraxda ka keena dhanka barie bal galbeed ka keen buu ku yidhi xageebuka ka mari marka fabuhita aladii kafara marka waa wareeray marka ya taladii baa ka wareertay waxbuu garan waayey naga aamus baan marka marka an aataahu llaahu lmulka waay waxaasoo dhan maxaa keenaya kursiga waay fircoon inuu soo istaago yidhaahdo ana rabukum lclaa maxaa keenay ya waa kursiga ninkii la dhihi jiray qaaruun marka laga sheekaynahayo maxaa keenay inuu heerkaa gaadho waa xoolaha soo maarag marka waxa weeye yani dulmiga iyo tuqyaanka iyo xoolaha iyo kuraasta iyo waxaan way isleeyihin sida qaalibkaa saas ah marka isjir waa labadoodu radiica libaanin hal caano kuwa wada nuugay waay kuwee waye xikmatun xikmo iyo watuqan alla ka cabsi wa saakina watanin watan labada deganna maalun xoolo weeye iyo wa tuqyaanun xadgudub wadan labada wada degan ee ku wada noolla waa xadgudub iyo xoolo oo labadaasina way isleeyihiin waay labada horena waa walaalo oo way isleeyihiin ayb idaa nabaa bikariimin mawطiun falahu waraa'ahu fii basiiti اlardi awطaanu idaa goortii nabaa uu ka soo boodo bikariimin ruux wanaagsan mawطinun meel falahu waxaa u sugnaaday waraa'ahu mowtinka gadaashiisa fii basiiti اlardi dhulka fidsanaantiisa dhulkaa fidsan dhexdiisa awtaanun wadanaa ugu sugnaaday yacni waxa weeye ruuxa wanaagsan meel uu joogay dal uu ku dhashay deegaan uu joogay hadduu ka soo boodo oo anfici waayo markaasi dhulka ilaahay waa ballaadhan yahay intuu isaga tago wadamo kaleeto oo u dhaam ha aado bimacnaa waxa weeyaan nabaagu waxa weeye naba nubuwan wa nabwatan ayaa la yidhaahdaa waa markuu shaygu ka soo boodo oo ku xasili waayo oo meeshiisii qabsan waaya waxaa la yidhahdaa naba naba sayf baa la wuu ka soo booday marka meeshii haddaad kaa soo boodo ku qaban weydo oo ku degi weydo dhulka ilaahay waa ballaadhan yahay isaga tag dhulkale raadso saasmnaasadikunka hijrood wman ka hijrood si ahaanteedaba bini aadamka waxyaalaha ku adag waxaa ka mid ah dhulkii uu ku dhashay ee uu ku barbaaray ee deganaa ee uu muxuu ahay qaraabadiisa iyo intaa kula ekaaday inuu ka tago way ku adagtahay wuu jecelyahay nin walba hadda tuuladuu kasoo jeeday wuxuu ka jecelyahay ma leh soo meeshii ku dhashayoo xudintiisu taallayo qaraabadii taallayo ya haduu meeshaa waxoogaagu meeshan ku haysta ku heli lahaa nairobi ma joogeen marka me bini aadamka waa dabicad ku jirta waay waa tii saxiixulbukhaariga xadiidkii caaisha nebigu sal alla lay slam markuu magaalada madiine yimid isagoo soo hijrooday hijradii markuu maka ka hijroodo magaaladu ku dhashay ahay waa kii maka tegey raggii la socday markay madiine tageen daltabyaa ku dhacday soo ma taqaanaan daltabyada yaani wax weeyaan cudurgaltiyeed baa la dhahaa meeshaadan aqoon jirin marka hawadeedii iyo dhulkeedii aad ku jirato waay marka way jiradeen magaalada makiya madiinana waxay ku kala duwanaayeen magaalada madiine qaniin bay leedahay maka laakiin qaniin ma lahayn magaalada madiina kanaacay lahayd marka abubakar iyo bilaal iyo markay yimaadeen bay ku jiradeen caaisha marka waxay leedahay waxaan u soo galay abubakar iyo cumar oo qandhan markaasaa waxaa idhi yaa abati kayfa tajiduka aabba see tahay waa aabbeed abubakar wayaa bilaalu kayfa tajiduka war bilaalu baladuna iska warran see tahay ayaan ku idhi bayt abubakar waxay tihi markuu qandhadu ay qabato wuxuu dhihi jiray beydkan shicirkaa buu tirin jiray kullu mri'in musabaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi ruux walba reerkiisu kuwaa bariistaa geeriduna waxay uga dhowdahay kabtiisa indhasheeda shiraaga waxaa la yidhaahdaa waa suulka iyo farta ku xigta dhexdooda yacni suunka gala ee kabta iyo lugta isu haya ama gadaal iyo xidhibta lasoo mariyo kaasaa shiraagga la dhahaa marka geeridii waxay kaaga dhowdahay kabtaada indhasheeda adiguna reerkaagii baad ku dhex bariisatay sidaasoo dhihi jiray abubakar bilaalna wuxuu dhihi jiray markay qandhadu sii dayso oo qandhadu ka kacdo ayaa wuxuu dhihi jiray alaa layta shicrii hal abiitanna leylatan biwaadin waxawlii idkhirun wajaliilu wahal aridan yowman miyaha mijannatin wahal yabduwanna lii shaamatun watafiilu dhulkii uu aqoon jiray buu u hilowsan yahay maka maka iyo dhulkii uu aqoon jiray ayuu hilowsan yahay markaasaa wuxuu leeyahay alaa layta shicri hal abiitanna habeen habeen maanbaryo yaa toggii hebel ee maka ku yaal iyadoo dhinacyahayga ay iga yaalaan oo yacni idkhirkii jaliilka waa waa waa nabaad ka baxa maka ka baxa waay oo nabaataadka soo baxee daaqa ah dhinacyaha anigoo iga yihiin nabaataadkaasi waadigii hebel ahaa maambaryo buu leeyahy haa ishiimi janno ahayd biyaheedii man ku arooro buurtii heble ahayd iyo buurtii heble ahayd ma ii muuqdaan xagee buu joogaa yaa madiinu joogaa xagee buu hilowsan yahay makuu hilowsan yahay biniaadamku marka meeshuu ku dhashay iyo dalkiisii iyo meeshii uu ka soo jeeday inuu u hiloobo waa shay iska abiici caaisha waxay leedahay nabigaan u yimi sal lla alay wasalam markaan arkay bay warkoodii nabigaan u sheegay bay tiri markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lla lay wasalam allahuma xabib ilayna almadiinata ka xubina makata aw ashadda ilaahu magaalada madiinana jeclaysii sidaan maka u jecel oo kale ama si ka daran allahuma wasaxixha wabaarik lana fii muddiha wasaaciha wanqul xumaaha fajcalha biljuxfa ilaahayow caafimaad naga sii oo barakee cuntadeeda iyo quudkeeda mudkeeda noo barakee shiradeeda iyo qandhadeedana iyo duumadeedana ilaahu juxfo u rar juxfo waa meeshan hadda <laughs> muxuu ahaa laga soo xidho cumrada xajkay meeshaasuu nebigu u raray meeshaa ilaahu naga naga rabo marka madiine wixii intii ka dambaysay kaneecadii iyo qandhadii iyo cudurkii ilaahay waa ka qaaday marka ujeeddadu waxa weeye Eh, muxuu ahaayey eh, eh, yani hilowidda dadku inuu ruuxu dhulkiisa u hiloobo waa shay iska abiici waay waxyaalaha ilaahay bini ku abuuray waaye laakiin waxay u baahan tahay dhulkaagii ama dhul kaleba ha noqdo hadii ku anfici waayo uu diintaada anfici waayo dhaqan ahaan ku anfici waayo adduunye ahaan ku anfici waayo waxba isku dhejin ilaahay dhulkiisu waa ballaadhan yahay isaga hijrood dadkiisu hadday ku anfixi waayaan isaga hijrood hadday macaasidu ku badato meel dhaanta heli karta isaga hijrood dhul gaala hadduu yahay oo diintaada aad u baqda isaga hijrood maxaa yeelay dhulku meeshan keliya ma aha bini aadanka waxay tahay meeshii waxoogaa markaa uu joogo waxoogaa isugu yara hagaagsan yahay wuxuu mooday hadduu ka dhaqaaqaba inay balaayo ku dhece hadda qolyaha soomaalia qurbaha ahde maraykanba hadduu ka baxo wuxuu moodi inay adduunyadu kusoo dumi yurub hadduu ka soo dhaaqo wuxuu moodi inay muxuu ahaay hawshuba kala daadanay marka dhulka ilaahay waa ballaaran arsaaqduna waa qoran meeshani hadday ku anfici weydo isaga tag dhulka ilahay waa ballaaray ka tegiddaasi marna waajib bay noqotaa marna mustaxab bay noqotaa marna jaa'is iska bannaan bay noqotaa bixasab muxuu ahay yacni madarada iyo dhibka ruuxa ka soo gaadhaya waa ka ilahay yidhi tabaaraka watacala waqul licibaadi aladiina aamanuu wqul lcibaadiya aladiina aamanuu اtaquu rabbakum liladiina axsanuu fi hadihi اdunya xasana waardu اllahi waasica inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bihayri xisaab dhulka ilaahay waa ballaadhan yahay meelna kuma lagu xidhnide maslaxadaadu meesha ku beda aad wey maana ayb ina aladiina twafaahum اlmalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi اlardi qaaluu alam takun ardu اllahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'at masiira ruuxa jooga dhul uusan diintiisa ugu nabadgelayn ama caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa dhaawac ka soo gaadhay oo uusan u nabadgelaynin oo haddana meesha jooga isla markaana heli kara meel u dhaanto uga taga heli karaya kaasay ku socotaa aayaddu diintiisa ma muujisan karo ma haysan karayo halis buu ku jiraa caqiidadiisi ahlaaqdiisi iyo kaas baa la haystaa marka markay malaa'igtu nafta ka qaadayso waxay leedahay iyagoo naftooda dulmiyey waxaa la leeyahy fima kuntum maxaad ahaydeen maxaad ku sugnaydeen markaasaa waxay le kunnaa mustadcafiina fi lard waana la daciifsan jiroo tabar maana haynin ah, waana laga xoog badnaa markaasaa alla wuxuu leeyahy alam takun ardullaahi waasica soo dhulka ilaahay ma ballaadhnaynoo fatuhaajiruu fiiha markaa u hijrootaan maxaa halkan idinku dhajiyey diintiina iyo akhlaaqdiina iyo masaalixdiinu ku burburaysa fa ulaaika maawaahum jahannam wasaa'at masiira hadduu ruuxu markaasi intuu ilaahay tala saarto iska dhaqaajiyo waman yuhaajir fii sabiili illaahi eh, yajid fi lardi muraaqaman kaiira wasaca soo ma meel cadowgiisana uu ku sanduleeyo waasacna ohoo ilaahay uu muxuu ahaay bedel khayrqaba ku siiyu helaya laakiin aawey waan soo hijrooday baa laleeyahay maalma kadib markay hawshu kulalaatana meeshaa lagu noqonaa bini aadank mogta hadduu barto bini aadanka sidiisaba waa makhluuq kolba eh, noloshiisu waxay qaadataa meesha uu ku nool yahay iyo qaabkuu u koro ayay dabeecaddiisa qaadataa hadduu ruuxu qabqabow iyo nolol iska madmuuna iyo wadooyin iyo dhul cagaara iyo markii aad shaqada weydo inaad damaanad caydh soo dhacaysa iyo isbitaalka iyo iska diyaara iyo nolol noocana sidiisaba hadduu ku koro waa tacbaan bini aadankaas soo ma waa tacbaan bini aadanku wuxuu u baahan yahay inuu noloshiisa qayb ka mida adayg soo maro ogow oo bakhtiyaa nasiibsado oo kalsooni gasho oo u ordo oo xamaalo oo waayo oo gaajoodo oo dhergo oo cabsado ya haddaadan halkaaba soo marinba maxaa sheegi shimbir garabala baata shimbir garabla baata waa tan haysta way caruuraheenna hadda magaalada ku koray dhibka haysta kaa way weligoodba gaajaba mayna maqlinba haddaadan marka soo rafaadin ooda soo dhibaatoonin hadda waxaad la yaabaysaa saxaabadii nabiga sal alla lyi wasalam waxay yidhaahdaan eh, markii ilaahay uu u doorayay nebi moxamed sal lla lyi waslm meesha laga soo saarayo dowlado waaweyn oo waxaa jiray muxuu ahay xadaaro leh oo adduunka markaa haystay furus iyo ruum iyo mujtamacaad hormaray baa jiray maxaa looga soo saari waahay maxaa looga soo saaray jasiiratulcarab iyo quraysh iyo maka oo dhul ingegan oo dadkoodu qallafsan yihiin oy gaajaysan yihiin oon ilbaxnimo lahayn oon horumar lahayn maxaa looga soo saaray xikmadda ku jirta maxayta sax dadkaasi intaaba mayna haysan laakiin maxay haysteen ad adayg geesinimo dadnimo ad adayg bay lahaayeen magaalooyinka iyo caasimadaha iyo dowladaha ooweyn kuwa ku hoos jirana maxay ahaayeen dad nicmo ku korayoo tacbaanay ahayen inay sida ahaynna waxa ku kora markii la ishelay dowladdii furas sannado yar baa lagaga dhex baxay wiilashii maryaha jeexjeexna ee reebaadiyaha ahaa ee intooda badan waxba akhris aan akhris aqoonaynin ayaa dowladdii dhannaydii iyo ka dhex baxay ruum sidoo kale saasaa looga dhex maxaa keenay adaygaa waxaa keenay bii'aday ku koreen waay bii'aday ku koreen hadda markaad makiya madiine iyo maraysaan oo xajkiiyo aad tagtaan soo dhulkaa dabeecaddiisa lama yaabtaan dhulkaasoo dabeecaddiisa lama yaabtaan dhulkaas ayay lug ku mareen oo ku noolaayeen waa dhagax shiil waa dhul madow waa dhul gubtay dhulkaasay ku noolaayeen ku koreen xoolo ku korsadeen marka waxa weye lug waxba yeeli mayso dagaal waxba yeeli maayo gaaja waxba yeeli mayso waa kuwa intay ka lugeeyeen xilli abaar ah oo kulayl ah oo qoraxdu ay halkaa joogto intay ka lugeeyeen magaalada madiina tabuk iyay kula dagaalamayaan ruum dowladdii ugu weyneed adduunka ya tabuk iyo intay isu jirtaa magaalada madiina toddoba boqolo kilomitr bay isu jiraan annaga inta hadda ma lugayn karnaa ya maxaa toban kilomitr haddaan lugayn waaba neef tuurayna marka waxa bini aadamkani wuxuu u baahan sidiisaba meeshuu ku koro waayo iyo siduu u koro waayo hadda sooma arkin adduunka ciidamadan maraykanka iyo reer galbeedka iyo dowladaha waaweyn ciidankooda hadayna ama diyaarad wax ka tuurin ama sawaariikh ayna tuurin oo lug la ysugu yimaado wiilal yaryaroo qaawan baa ka adag maba dagaalami karaanba sababtu maxay tahay leanna barwaaqay ku koreen soo maa barwaaqay ku koreen oo cun oo cab oo gaajo ma arkin oo baashi waa tababaran yihiin laakiin tababarka haddaadan adayg aadan ku korin oo gaajo iyo rafaad iyo adkaysigeeda aadan lahayn meel wax gaadhsiin mayse halkaa marka waxaa noo geeyey waxay u baahan tahay in muxuu ahay uu ruuxu leeyahay markii meesha aad joogto ay ku anfici weydo ilaahay dhulkiisu waa ballaadhan yahay adkaysigeeda intaad yeelato arsaaqdu waa qoran tahay meel kuu dhaanta aad halkaasaa ilaahay uu kuu barakaynaya biidn illahi tacaala idaa goortiinaba uu soo boodo bikariimin ruux wanaagsan mowdiun meeshii meel uu deganaa boos ama meel uu joogay haddii uu ka soo boodo oo ku xasili waayo ama uu ku degi waayo falahu waxaa u sugnaaday ruuxa isagaa waraa'ahu mowtinkaa meelaan ahayn awtaanun baa u sugnaaday ama gadaashiisa awtaanun wadamo fii basiiti اlardi dhulkaa ballaadhan dhexdiisa dhulkaa ilaahay ee ballaadhan meelo kaloo badan buu ka helayaa ha isaga tago meesha ha hijroodo ha adkaysto kadibna meel bedel khayr qabta ayuu ilaahay ka siinayaa waxaana nabiga xadiidkiisa sal alay waslm man taraka shay-an lilaahi cawadahu llahu khayran minhu shay haddabaad ilaahay dartii uga tagto ilaahay wuxuu kuugu bedelaa wax ka khayr badan waa ballanqaad alla wey tabaaraka watacaala hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak calaa nabiyina mxamed wala alih wsaxbi waslem